alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidkii aynu soo marnay afar boqol iyo labaataniyo shan waladii nafsii biyadihi laqad hamamtu an aamura bixaabin fayuxtaab aakirkiisa mirmaataynka low yaclamu axaduhm anahu yajidu carqan samiina aw mirmaatayni xasanatayn mirmaataynkaas waxaan ku sheegnay inay tahay labada lafood ee isku xiga ee feeraha ah hilibka yaree u dhaxeeya ee laga feento sidaasina waa ra'yi ra'yi kalaa jira oo kutubta u badan yihiin ibnu asiirna uu nihaayadiisa ku keenay oo odhanaya mirmaataynku waa neefka adhiga ah qoobkiisa hoose qoobka hoose labada raaf hilibka yarkee dhexdiisa ku jira dilfu shaad baa laydhaha dilfiga ama waa raafka laftiisa ama labada raaf dhexdooda hilibka ku jira ayaa waxaa la yidhaahdaa mirmaa la yidhahdaa tafsiirkaasina waa sax waana kan taqriiban ay qorayaan kutubta qariib alxadiid ayib وعن wabisة بن macbd radي الlه عanه أna rasuul الlahi sl lay slam rasuulku ra'aa wuxuu arkay rajula nin oo yusallii tukanaya khalfa الصafi safka gadaashiisa ku tukanaya waxdahu isagoo keligii ah oo cidina aynan la taagnayn faamarahu markaasuu nebigu amray ninkii an yuciida inuu soo celiyo alsalaata salaadda inuu soo celiyo rawahu waxaa wariyey xadiidka axmed axmed baa wariyey wa abu daawuuda watirmidiyu wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan kadalika xadiidka waxaa soo saaray bayhaqi ibnu xasmi fi lmuxalla abaraani fi lkabiir iyo taxaawi fii mushkil ilaathaar ibnu xibbaan baa saxiixiyey waxaa kaloo la saxiixiyey isagana ibnu xasmi baa xadiidka saxiixiyey ibnu khusayma axmed iyo isxaaq baa iyaguna xoojiyey xadiidka waxaa isaguna saxiixiyey ama xoojiyey ibnu teymiya ibnu lqayim sheekh albani sidoo kale waa saxiixinaya waxaa taxsiiniyey alimaamu tirmidi iyo asheikh ibnu baaz cala aljamiic araxma xadiidka sanadkiisa ikhtilaaf baa ku jira laakiin aan dhibaynin ikhtilaaf aan dhib lahayn oo xadiidka sixadiisa aan dhibaato u geysanaynin ayaa sanadkiisa ku jira walahu waxaa u sugnaaday ibni xibbaan wey walahu ay libni xibbaan ibni xibbaan waxaa u sugnaaday can ali bni caliyin alq ibni caliyin xaaluu ka warinaya radi allahu canhu inuu nebigu yidhi sal lay wasalam laa salaata salaadii uma sugnaanin limunfaridin mid keliyaystay oo gooni u taagan khalfa asafi safka gadaashiisa munfarid keliyaystay oo gooni u taagan oo kelidii saf gadaashiis taagan oo cid la taagani ayna jirin salaad ma laha xadiikaas talq ibnu caliyin uu hadda u tiiriyey xaafidku ibn xibbaan inuu soo saarayna uu ka dhigay waxaa wariyey xadiidka ibnu maajah iyo axmed iyo ibnu khusayma fii saxiixi ibnu sacad ibnu sacad fi طabaqaat bayhaqi fi sunan taxaawi fi mushkil اlaahaar ibnu xasmi fi اlmuxalla laakiin xadiidku ma aha xadiiu talqi bni caliyin ma aha waa xadiidu caliy bni shaybaan halkaa marka hala saxo waa nin ka mida reer bani xaniifa saas daraaddeed baa waxay leeyihiin sheekh iyo keyrkood ibni xibbaan in loo nisbeeyo xadiidka isagoo talq ibni caliyi u weliyey waa wahmi iyo ismuutiis xaafidka ka dhacay buu le waxaa dhici karta inuuna xaafidku wahminin laakiin nusaahdii kutubta kitaabka naskinaysa inuu wahmi ka dhacayna waa dhici karaa adiga almuhim miduu ka dhacayba saxaabiga xadiidka warinayay waa waa caliy bnu sulaymaan ee ma aha ali bnu caliy maah xadiikana lafdigiisu waxa weeye caliy bnu sulaymaan baa laga warinaya rajul min bani xaniifa wa kaana miman wafada ila nabiy sal lay slm wuxuuna ka mid ahaa dadkii nebiga wafdi ahaan ugu yimid wuxuu leeyahay ninkaasi sallaytu khalfa rasuuli illahi sal lay wasalam nebiga gadaashiisaan salaad ku tukaday falamaa qadaa rasuululahi sal lay slam salaatahu markuu nebigu salaaddii dhammaystay ayuu nadara ilaa rajulin khalfa saf wuxuu fiiriyey nin safka gadaashiisa ku tukanaya waxdahu keligii markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam haakadaa sallayta yani haakadaa sallayta ma saasaad u tukatay meesha adoo taaganoo aan cidna kula taagnayn baa saas u tukatay markaasuu wuxuu ihi nacam saasaa ku tukaday markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam faacid salaataka salaadaada soo celi dib u tuko maxaa yeele fainahu laa salaata salaadii uma ahaanin lifardin ruux keligii ah oo khalfa safi safka gadaashiisa waxdow haddana keli ah kaa salaad ma lehee salaada dib u soo celi buu nebigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas way macnaha xadiidku marka lafdigaas iyo aimadaa wariyey buu sax ku yahay laakiin ma uusan warin alq bn caliyin xadiika lagama wariyo xadiika waxaa saxiixiyey waa kan dambe laa salaata limunfaridin khalfa asaf oo xadiiu caliy bnu sulaymaan ah ayaa waxaa saxiixinaya alxaafi albusiri alxaafi albuusiri kadalika waxaa saxiixinaya ibn xasmi fi lmuxalla ibn khusayma fii saxiixi ibn xibaan fii saxiixi waxaa sanadkiisa xoojiyey ibn cabdilhaadi waxaana taxsiiniyey alimaamu axmed nawowi shekh islaam ibnu taymin caleyh raxmatullah labada xadiidba wuxuu leeyahay waqad saxaxa alxadiitayni hayru waaxidin min a'immati alxadiid buu leeyahy labada xadiidba waxaa saxiixiyey hal wax ka badan oo a'immada xadiidka ka mid ah, wa asaaniiduhumaa mima taquumu bihima alxuja buu leeyahy bihimaa alxuja asaaniiddooduna waxay ka mid yihiin asaaniidda ay xujadu isku taagto oo la deliishan karay ka mid tahay wey macnaha labada xadiidba marka waa sugan yahi xadiidku labada lafdiba labada xadiidba waa isu markhaati kacayaan oo midka hore oo waabisat bni macbadin iyo kan dambe ee aynu nidhi saxaabiga laga warinaya waa caliy bnu shaybaan labada xadiidoo shaahid bay isu yihiin oo isu marhaati kacayaan waxayna faa'iideynayaan labada xadiid oo laga faa'iidaysanayaa ruuxii safka gadaashiisa ku tukada isagoo cidina ayna la taagnayn salaadiisu inay baatilo tahay oyna waxba ka jiri wabitaali inay waajib ku tahay inuu salaadii soo celiyo lanna waxba muusan tukaninba saasaa laga fahmaya oyaa labada xadiis caddaynaya waxaana madhabkaa maray xadiidku macnaha uu kutusayo waxaa ku tegey alimaamu axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwiya waxaa uga horeeyey ama la maray isagana abubakr ibn abi shayba waxaa uga horeeyey alimaamu nakaci taabicigii iyo xasan ibnu saalix waxaana doortay madhabka imaamka shaaficiga ee la yidhaahdo ibnulmundir ayaa wuxuu leeyahay sidaasaa saxa khilaafan wuxuu khilaafay markaa madhabkii shaaficigo waa imaam mujtahido isagu daliilku raaca walow haba lagu tariyo min asxaabi ilwujuub fi lmadhabi ashaafici haba lagu tari man afar maxamed buu ka mid yahay oo asxaabu alwujuuha ah fi lmadhab ashaafici saas man laakiin waa nin ikhtiyaaraadkiisa markaad fiiriso aan mutaqayid ku ahayn madhab aan mutaqayid ku ahayn culimadaasi marka waxay qabaan salaadu inay burayso wa huwa asawaab wahuwa sabab saasana sax limaada lianna xadiidku lababu waa isku daray lafdi wuxuu ihi laa salaata limunfaridin khalfa saf salaad ma leh ruuxaas waa la yidho ta'wiilin kari lahaa laakiin lafdiga kalaaba ku dhuftayoo meel laga maraba aan la helayn maxaa yh nebigu sal lay slam wuxuu yidhi salaadda soo celi soo ma salaadda soo celi meeshaasi nas bay marka ku tahay inay salaaddii burtay oona waxba ka waxaa sidaa khilaafsan jumhuurta khilaafsan maalik shaafici abu xaniifa madaahibta kala khilaafsan oo iyagu waxay leeyihiin salaadii way asaxaysaa maca alismi laakiin daliil rasmi oo hadda la cuskan karo meesha ma jiro ma haysta jumhuurtu ma haystaa ra'yigaa inay salaadu buraysaa ayaa xoog badan hadduu ruuxu saf dambe keligii isaga tukado macnaha salaaddiisa waxba kama jirto waa inuu soo celiyo ayb taasi waa mid waxaa laga soo reebaya haweenayda cid la istaagta aan haysanin oo maxaan uga soo reebaynaa taas ya xadiiskii xalay aynu soo marnay soo garan xadiidkii yaani mulayka jaddatu anas soo maahay waa tii iyaduna gadaal istaagtay labada wiilna nebiga daba istaageen marka keligeed bay iyadu gadaal istaagtay haweentu hadday marka keligeed tahay ayadu keligeed bay istaagaysaa ragga garab istaagi mayso salaadeeduna saasay ku ansaxaysa xadiidkaasaa soo reebaya dumarka laakiin ragga ayada cumuuman saasaa la maraya man see buu yeelayaabay ruuxii marka haddii uu ruuxii cid kaleba waayo isla taagtaa muxuu samaynayaa salaaddii ma iska dhaafaya mise muxuu yeelaya xadiidkana ziyaadadanaa keenayso wazaada wuxuu ziyaadiyey aabaraaniyu abaraani wuxuu ziyaadiyey fii xadiii waabisata xadiidka waabisamaamis ibnu acbadkaas xadiidkiisa markuu wariyey wuxuu ku siyaadiyey inuu nebigu ku yidhi ninkii safka gadaashiisa ku tukaday alaa dakalta alaa dakhalta gasheena macahum la jirankooda gasheena maxaad dadka safka ula geli weyday aw ijtararta ama soo jiidateena rajulan nin soo jiidateena ama maad safka gashid ama haddaad cid kula istaaga weyday ruux intaad soo saf ka soo qabsato maad soo jiidata xaafidku hadda wuu ka aamusay ziyaadadaas sida abaraani u wariyey baa ziyaadada waxaa ku wariyey xadiidka abayhaqi iyo abu yacla fii musnadihi can waabisata lafdigiisuna waa sidan wuxuu leeyah nabiga wuxuu arkay sal lay slam rajulan sallaa khalfa asufuufi waxdahu keligii safafka gadaashiisa ku tukanay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam ayuha almusallii waxdahu war ninkan keligii tukanayo alaa wasalta ila asafi aw ijtararta ilayka rajulan faqaama macaka warmaad safka gaadhidoo safka geshi ama nin soo jiidatido ha kula istaagee acidi salaata salaadda soo celi buui xadiiska lafdigiisu waa saas ziyaadadaas marka ruux soo jiida ah ziyaadadaasi waxaa ku jira sanadkeeda nin la yidhaahdo asari ibnu ismaaciil alhamdaani asari ibnu ismaaciil alhamadani oo matruuk ah matruuk ah yani waa daciif jiddan aad buu daciif u yahay waxaa mutaabaceeyey cinda طabaraani nin la yidhaahdo sahl ibnu caamir albajali isaguna waa waahil xadiioo maba dhaamaba maraasiil abi daawuud baa waxaa ku yimid xadiid la mid ah isaguna maca irsaalihi waa daciif sidaas daraaddeed baa alimaamu nawowi fii khulaasatihi wuxuu yidhi xadiidun daciifun mursal markuu abu daawuud keenay kiisa macnaha adiga warka soo gebagabeeye ziyaadadaasi duruqday ku timidoo dhan dacfigeedu waa daran yahay saas daraaddeed siyaadadaasi inooma kabmi karto mana istaagi karto mana xoogoobi karto muxadisiintu saasay isku waafaqsan yihin ziyaadadaasi inay daciifto hal ariiqoo duruqdeeda ka mid ah oo dacfigiisu xataa waxoogaa roon yahay ma jiro mar hadday sidaa tahay siyaadadaasi ma asixin mana sugna nin soo jiido siyaadadaasi ma sugna waa waxaan jirin wey macna ayib haddii siyaadadaasi ay sugnaan weyday hadday horta sugnaan lahayd warkuwa waa iska gaaban lahay oo aaya ruuxunba untaad muxuu ahaayey aad gadaasha qabsato unbaadun dib ula bixi lahay way fududaan lahay laakiin ziyaadadii hadday asixi weyday ruuxiina safkii oo buuxa uu yimid meeluu ka galana uu waayay muxuu samaynaya halkaasay marka aimadu isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen wuu soo jiidanayaa oo xadiidka ziyaadadan daciifkaaba wax ku dhiseen nin ha soo jiitay dheh ka la soo jiitayna ha yeelo oo isaguna ajir buu ka heliye walaalkii ha kaalmeey wa cala albiri weye kaalme dib u bax halkaasay qolo mareen qoladaasi marka ziyaadadan daciifkaabay cuskanayaane wax kale ma hayaan qolo kale waxay yidhahdeen in ruux la soo jiito safka laga soo jiido horta waa ulmi muxuu ulmi ku yahay ruux safkiisii galayoo safkiisii buuxiyo safara ku jira inaad intaad soo qabsato iska jiidato waa ulmi horta waa gardaro marka labaad weeye tashwiish iyo waswaas baaad ruuxii gelinaysaaba war balaayadan ku qabsatay matuug baab isdh soma war waxaan kula tegay talo matuug baa kuwa marka ruuxii salaadiisii oo dhanba qas baad gelinaysa waa midda saddexaade waxay leeyihin mafsadada kale ka dhalanaysa safkiibaa kala go-aya waman qataca safan qatacahu llah waa imaanaysa soma soo safkii ma bannaananaysa sidaas daraaddeed bay karaahaysteen in ruux lasoo jiido waxaana ka mid a culimmada karaahaysatay alimaam maalik awsaaci axmed iyo isxaaq waxay leeyihiin arrintaasi arrin soconaysma qaarna waa karaahaysteen qaarna way istiqbaxsadeen waa arrin xun bay yidhahdeen maxaa xal hadaysaan bale marka xalkay hayaane waxa weye culimmada karaahaysatay ruuxu hadduu meel uu saf uu la istaagan waayo salaadiina lagu jiro keligii buu istaagaya oo xadiidkii waabiisa xaggeed ka mariseen marka laa salaata limunfaridin khalfa safxa ka kamaliseen waxaan leenahay xadiidkaasi wuxuu ku saabsan yahay ciddii kari karta ciddii kari weydoo meeluu gala waayo markaasi fattaqu llaha ma stadactum waay soo ma karaan markaa male karaankiisu waa intaa ah. idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum waay ruuxaasi marka istidaaco kaleta awooddiisa intaa ah isaga daruuro ahaan iyo xaaje ahaan baa loogu ogol yahay intuu cid kale uga imaanayso meeshaa inuu salaada ku xidho ee ruuxa laleeyahay salaadiisu waa guraysaa safka gadaashiisa hadduu ku tukado waa ruuxa heli kara saf uu galiyo meeluu galo ruuxa aan heli karaynin meeshuu ku tukanayaa salaadiisuna saxma laanna intaasaa karaankiisa ah ilaahayna wuxuuse kari karin kuma kalifin ra'yigaasaana sax ra'yigaas ayaa sawaab ah meesha hadaad istaagin ninna jiidan mayso dadka salaadda ha ka waswaasin an abi hurayraa radi allahu canh qaala wuxuu hi qaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay waslam idaa goortii samictum aad maqashaan aliqaamata aqimaadda markaad maqashaan famshuu socda ila asalaati salaada u socda wa calaykum waxaadna laasimtaan asakiina ama wa calaykum korkiinna xaalay ahaato alsakiinatu xasiloonidii walwaqaaru iyo kaadsiyoonidii waqaarku waxa weeyaan waa yani deganaansho xasilooni iyo deganaansho walaa tusricuu hana degdegina famaa adrajtum waxaad gaadhaanood ood imaamku ku gaadhaanna fasalluu tukadood la tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafood gaadhi weydaanna e wamaa faatakum wixii idin dhaafana fa atimuu dhammaystira muttafaqun calayh walafdu lafdiguna lilbukhaariy bukhaari buu sugnaa aqimaadda haddaad maqashaan salaadda tartiib ugu soo socda xadiidka waa la cileeyo lanna ruuxu intuu salaada u soo socdo salaad buu ku jiraa sidii adoo salaad ku jiro kala ka mar haddaad salaad ku jirtana lama ordo lama ordo ruux salaad ku jira mana ordo tartiib baa la rabaa inaad isaga soo socto hadday wax ku dhaafaan salaad baad ku jirtaayo sawaab ku dhaafi maayo marka iska soo tartiibsada bu nabg sal slam salaaddaa tartiib ugu soo socda xasilooni iyo degganaanshana laazima hana degdegina ha soo ordina saas man imaamkii meel alle meeshaad ku soo gaadhana kala qabso wixii ku dhaafayooda soo gaadhi weydana dhammaystir fa atim muu dhammaystira xadiikaasi buhaariy muslim baa soo saaray lafdiganna bukhaari baa iskale lafdiga muslim iyo abi daawud iyo keyrkooda ay soo saareen kanna way wariyeene waxa weeye waqduu maa sabaqakum qalleeya wixii idin dhaafay wa fii lafdin wamaa faatakum faqduu wixii idin dhaafayna qalleeya lafdigaa faqduu ah ma fa atimuu buu xadiidku sax ku yahay mise faqduu buu sax ku yahay sida ruwaaddu u badan yihin axaadiistu u badan yihin horta fa atimuu wey saas daraaddeed baa muxadiiinta qaarkood waxay ku xukumeen lafdada awamaa faatakum faqduu inay shuduud tahay oy daciif waxaase ka fiican culimo qaarkoodoo yidhi lafdiga faqduu iyo fatimuu waaba isku macnoba mukhaaaa markay jirtaa shuduud iyo la xukumaa sooma mukhaalafaba ma jirtay dheh oo maxaad ku dhahdeen baa layidhi lianna labada kelimo qadaa iyo atama waaba isku macnay dhehen qur-aanka marka loo noqdo iyo isticmaalka sharciga marka loo noqdo sunada iyo qur-aanka iyo sunnada marka loo laabto allah tabaaraka wa tacala qur-aanka wuxuu ihi fa qadaytum manaasikakum faida qadaytum manaasikum maxaa laga wadaa markaad gudataan soo maha oo dhammaystirtaan fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum markaad acmaashii xajka dhammaysataan oo dhammaystirtaan yaa laga wadaa soo maha ayib lafdu alqadaa oo bimacnaa loo isticmaalay alitmaam loo isticmaalay soo maha waxaa la mida sidoo kale bay leeyihiin faida qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi sooma faida qudiyat isla maxaa laga wadaa masalaadu waktigeedii tegey markaad qallaysaan baa laga wada mise waxaa laga wadaa salaadii taagnayd markaad dhammaystirtaan oo aad ka faaruqdaan soo saas ma marka faatimmuu haddaad tidhaahdiyo faqdu haddaad dhahdaba labada kelima waa isku macno macnahana waxaa faa'iideynaya ibn cabdilhaadi waxaa kaleeto sidoo kale sidoo kale ka hadlaya sindi xaashiyadiisa uu ku leeyahay muxuu ahaaye wuxuu leeyahay wlfarqu baynahuma isilaaxu lfuqahaa kelimat lqada iyo kelimat litmaam fari macno in loo dhaxaysiiyo macnahooda in fari loo dhaxaysiiyo waa uu heshiis fuqahadu ay ku heshiiyeen wa huwa xaadiun waana shay dib ka yimid buu leey falaa fara bayna riwaayatayn bu le man labada riwaya wax fariga udhexeey male sidaana waxaa isbaatinaya oo isagana qiraya sheekh albani caleh raxmat oo wuxuu leeyahy alikhtilaaf fi hadihi lafda fii hadihi riwaaya waayriha laysa lahu kabiiru shanin falaa xaaja liliaala buu leey labada kelime marka faatimu iyo faqdu isku macnay keenaya wixii aad soo gaadhaanna la tukada wixii idin dhaafo idinka tegayna dhammaystirta waa uun intaa macno mar haddayna labada kelim lafdi ayna ka dhaxaynin wax khilaafana oo isku macno yihiin waxba loogama baahna muxuu ahaayey in mid fuduud lagu xukumo ayb ujeeddada xadiika laga leeya maxay tahay marka xadiidka ujeeddada laga leeya waxa weeye kow horta salaadda markaad usoo socoto inaad tartiib usoo socoto inaad soo ordana waa khalad waana tii aan soo marnay inuu nebigu u diiday kuma ya ha abubakr soo maaha uu nebigu ku yidhi sal ly wasalam zaadaka allahu xirsan walaa tacud waa kaan xalay soo taqriirinay walaa tacuddaasi inay u noqonayso oradkii uu soo orday iyo deg deg oo isagoo neef tuurhayo oo rafaatan uu salaad soo galay saas man taa horta lama ogola ta kale xadiidka laga faa'iidaysanayo waxa weeye imaamka meel alla meeshaad ku soo gaadho inaad kala qabsan xadiid kale xoojinayana wuu noo imaan doonaa haddaad imaamka sujuud ku soo gaadho sujuuddaad la geli haddaad isagoo taagan la soo gaadho sujuuddaad taagnidaad kala xidhan haddaad rukuuc ku soo gaadho rukuucda haddaad atixiyaad kusoo gaadho atixiyaadka meel alla meeshuu imaamku marayo salaada waad kala qabsa waxaa laga faa'iidaysan famaa adraktum fasalluu wax alla waxaad imaamka ku soo gaadhaan la tukada ama ha yaraada ama ha badnaa isagoo salaamo naqsigii wax yaru lama hadaso meeshaa kala qabso saas man taana waa laga faa'iidaysan waxaa khalada marka dadka qaarkood imaamkiiba hadduu ka hor rukuuco oy rukuucdiiba soo gaari waayaan way taagnaanayaan ilaa imaamku soo istaago sooma oy taagnaanayaan imaamkii waa sujuuday haddana waa sujuuday wixii o dhan waa iska sughayaan calashaani waxay ku xisaabtamayaan marba haddayna ragcaddaasi kuu xisaabsanay de maxamed iska lugoyn iska taagnow inta imaamku uu soo istaaga markuu imaamkii soo istaago buu marka allahu akbar le salaada galay waa khalad waxaa la rabaa inaad imaamka meesha uu marayo kala qabsato oo salaadda horey ka xidhata la doonaya maana sidaas weyaan wamaa faatakum fa atimuu marka la wixii imaamku idinla dhaafay dhammaystira lagama wado marka faqdu riwaayadda ahayd baa qaarkood intay qabsadeen baa waxay yidhaahdeen imaamku wuxuu kula dhaafay waad qallayn halkaasi masale fiqiyo daqiiqa ku jirta oo labada lafdi loo kala isticmaalay masaladaasi waxay tahay imaamku wixii uu kula dhaafay markaad dibka soo celinayso ma qallaa mise waa adaa maxaan ka wadnaa matalan kaba soo qaad waxaad ku soo xidhatay imaamkii oo matalan ragcadihii jahriga ahaa tukaday ragcaddii ugu dambaysay maalan waxaad kala soo qabsatay ragcaddii ugu dambaysay waxaad kala soo qabsatay maalan maqhribka labadii ragcadood ee jahrigaasoo kuma dhaaf labadoodii ragcadeed markaad halkii ragcad la dhamaysatay baad istaagtay labadii ragcadood ee jahriga ahayd baad marka dib ka soo celinaysaa sooma ayib labadan ragcadoodii ma labadii ragcadood ee jahriga ahaabaa sidii imaamkaaga ay ugu ahayd mise ragcadna adiga jahri bay kuu tahay midna tii siriga ahayd waay qolyaha faqduu lafdiga ah cuskaday waxay yidhaahdeen labada ragcadooday ku dhaafay waa labadii jahriga ahaa saas daraaddeed labadan soo socda waa la jahri qira'adooda laakiin ra'yiga jumhuurta u badan tahay baa wuxuu yahay fa atimu weeye wixii imaamkaaga aad ka soo gaadhay waa salaadaada qaybteedii hore walow imaamkaaga salaadiisa qaybtiisii dambe haba noqotee adiga salaadaada qaybtii hore kuu tahay waxaa kuu laabanee dib kala imaanaysana waa salaadaada qaybteedii dambe mid walbana axkaamtay lahayd u siinaysaa sidaasaana raajixa oo xoog badan khaasatan marka la yidhaahdo labada lafdi wax macnaaba uma dhexeeyo istidlaalkaasi khalad buu marka noqonaya sawaabku sidaa wey marka mutafaqun calayhi wallafdu lilbukhaariyi bukhaari baa lafdigan iskale wa can ubay bni kacbin radi allahu tacala canh ubay bni kacbi waxaa laga warin qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi salaatu rajuli ninka salaadiisa maca arajuli uu ninka la tukanayo salaatu rajuli rajulka waa tacbiir laakiin cid walbaa laga wada salaatu rajuli ninka salaadiisa maca arajuli ninka kale la jirankiisa uu tukado adkaa ayaa ka sawaab iyo ajir badan min salaatihi salaadiisa xaggeeda waxdahu keligii uu tukado wa salaatuhu ninka salaadiisa maca rajulayni laba nin uu la tukado ayaa askaa ka sawaab badan min salaatihi salaadiisa xaggeeda ayay ka sawaab badan tahay maca arajuli hal nin base uu la tukado wamaa kaana wixii ahaaday agsara mid badan oo tirada iyo cadadka badanna fa huwa isagu axabu mid loo kalgacayl badan yahay weye ilallaahi alla xaggiisa casa wajalla mar walboo tiradu badatana alla waa sii jeceliy rawa waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey wannasaa'iyu wasaxaxahu waxaana saxiiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey kadalika waxaa soo saaray axmed iyo ibnu khusayma wuxuuna ishaaray ibnu madiini iyo bayhaqi xadiidku inuu saxiix yahay waxaana saxiixiyey sidoo kale sida xaafidku leeyahay ibnu sakan iyo cuqayli iyo xaakimka iyo xaakim baan dhihi laha ayb ibnu xajar sidoo kaleeto waa taxsiiniye meelo ka mida ah kutubtiisa sidoo kale sheekh albaanina waa taxsiininaya xadiikuna waa xadii aan qaar ka mida soo marnayo wuxuu leeyahay ninka la yidhahdo ubay ibnu kacab sallaa bina rasuulu lahi sl lay slam yowman salaata subxi nebigaa sal lay aslam maalin wuxuuna tujiyey salaada subx markuu salaaddii tukaday kadib waa wuxuu yidhi ashaahidun fulaan ashaahidun fulaan war hebel ma jooga waa rag la tuhunsanaawe war hebel ma jooga salaadda saaka ma soo tukaday markaasa waxay dhadeen laa maya ma aragno markaasuu haddana wuxu hi ashaahidun fulaan war hebelna ma jooga markaasa waxay idhahdeen maya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam ina haatayni salaatayni afqalu salawaati cala almunaafiqiin labadan salaadood waa labada salaadood ee ugu culays badan munaafiqiinta korkooda waa salaada subax iyo salaaddii cishaasaan soo marnay markaasaa wuxuu ihi walow taclamuuna maa fiihima la aataytumuuhuma walow xabwan cala arukab haddaad ogaan lahaydeen ajirka ku jirana waad imaan lahaydeen xataa idinkoo lowyah ku gurguuranaya haba ahaatee waina asafa alwala cala mili safi almalaa'ik safka ugu horeeyana safka malaa'igtoo kaluu la mid yahay markaasaa wuxu uhi walow calimtu maa fadiilatuhu labtadartumuuh markaasaa waxaa imaanaya lafdiga ah waina salaata alrajuli maca alrajuli adka min salaati marka xadiid dheer aakhirkiisa bay jumladu ku jirta ayb xadiidkani wuxuu inoo faa'ideynaya xadiidka sanadkiisa ikhtilaaf baa ku jira aan dhib lahayn xadiidku waa sugan yahay laakiin sanadkiisa ikhtilaaf baa ku jira sixadiisa aan dhibaynin xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey salaada jamaacadu waxay u kala fadli badan tahay kolba jamaacadu say u kala badan tahay mar walboo jamaacada masaajidka ku tukanaysa ay fadli badan tahayna ajirku waa ka fadli badan yahi saas man marka masaajidda yararka ee jamaacada yar waxaa ka fadli badan masaajidka jamaacada badan mar walboy tiradu badatana ajirku waa sii badanaya saas man waxaa kaloo xadiidkan aan ka faaidaysanayo oo u keenay jamaaco yaa la dhihi karaa oo ajirkaa helaya laba ruux hadday wada tukanayaan jamaaca ma yihin ha waa soo ma limaada lianna nebigu wuxuu yidhi salaatu arajuli maca arajuli adka min salaatii waxda laba ruux markay wada tukanayaan waa jamaaco hadday inta imaamkii iyo ruux basoo la tukanaya la helo masaajidkii waa la aadaamay muxuu ahaayey waa la aqimay hal ruuxunbaaba meesha yimid imaamkii iyo waxaa wada tukanaya muadinkii un masaajid fara badanoo mahjuuroo laga guuray bay taasi ka dhacday labadoodu ajirkii jamaacada waa helaya saasma labaabaduba ajirkii jamaacada waa helaya ayib tiradu haba yaraatee marba hadday hal badan tahay waa jamaaco ayib taana waa laga faaiidaysan xadiidka sidoo kale ay u deliishadaan masale waxaa jirta yani khilaafiya laakiin culimo badan ay qabaan oo odhanaysa masaajidda ku taalla xaramka maka oo dhan ajirkii xaramkay leeyihin oo masaajid alla masaajidka ku tukato ardul xaram ku jira waxaa laga helayaa boqol kun oo salaadood baa laga helayaa ajirkooda halkii salaada ku tukato masaajidkan weyn keliya khaas kuma ahy dhahan laakiin masaajidkan weyni wuxuu la dheeryahayba dhahan masaajidda kale wuu ka jamaaca badan yahay mar walba soo saas ma mar walbu ka jimaac badna wabitaali fadiiluu la dheeryahay masaajidda kale xaanunka ku yahay hadda haddii sidaa la yidhahdo man oo ra'yigaa la maro saas man waxaa kaloo xadiidka aan ka faa'iidaysanay masale aan horay u marnay oo ah ruuxu keligii hadduu tukado salaaddiisu inay soo saas ma wuxuu radinayaa qoladii qabtay daahiriyadii qoladii qabtay hadduusan jamaacada la tukanin salaadiisu waa baatiloo maba jirto qoladii tidhi buu xadiidku radinaya salaaddu waa ansaxaysaa siday jumhuurtu qabaan lakin waxaynu soo marnay inuu dambiileyahan ummi waraa ummu waraqa waxaa laga warinaya radi allahu canha ana nabiya nabigu sal lay aslam nebigu sal lay aslam amarahaa ummu waraqo inuu amray anta umma inay imaam u noqoto ahla daariha daarteeda iyo gurigeeda dadka ku nool inay imaam u noqoto rawahu waxaa wariye xadiidka abu daawuuda baa wariyey wa wasaxaxahu waxaana saxiixi ibnu khusaymata saxiixiyey xadiidka waxaa kaloo wariyey daara quطni iyo axmed iyo xaakim sida ka muuqata ibnu xajar taصxiixa ibnu khusayma intuu soo guuriyey buu ka aamusay macnaheeda wuu sugaya wey bal wuxuu ka soo guuriyey can idaara inuu xadiidka taxsiiniyey abu xaakimna inuu xadiidka tajwiidiyey oo uu yidhi waa xadiid jayid ah sidaas waxay ku taallaa tahdiib tahdiibka ibn xajar xadiidka waxaa kaloo tasiixiyey alimaam alcayni saaxibu cumdat alqaari ayaa isaguna taxsiiniyey yo tasiiaan dhihila waxaa taxsiiniyey sheekh albani caleyh raxmat ullah xadiidku cillo kama madhna waana xadiis dheeroo qisuu leeyahay cinda abi daawuuda wahayrihi xadiiku qisuu leeyahy qisadiisu waxay ahayd ummu waraqa binti cabdillaahi bni nawfal alansaariya gabadhaas ayaa nebiga sal ly wasalam ayay u timid markuu duulaankii beder nebigu usii socday oo duulaankii dagaalkii bader u baxayey ayay nebigu u timid sal lay slam markaasaa waxay tihi yaa rasuul allah iidan lii fi lghaswi macaka rasuulilah waxaad ii idan tahay inaan duulaanka kuu raaco umaridu mardaakum shaqadan qabani waxa weeye dadka jiran ee ciidanka ah ayaan dhakhtarad baan ahay baan dhakhtarin bay leedahay oo shaqadii dumarku qaban jireen markii dagaalka lagu jiro marka eh, hawl aan maahe hawl aan qaban baa meesha taalle aan ku raac bayt rasulilah lacala allaha an yarzuqanii shahaada anoo ciidanka la socno ilahay inuu shahaado igu irsaaqaaba dhici karto taasaba laga yaaba meeshay dumarkiiba shahaado ka raadinahayaan annaga waxa wey qaacidiin baynu nahay soma keligeed maha dumarka saxaabadu ridwaanullahi calayhim siday raggu shahaado u rabaan bay iyaguna shahaado u rabeen xadiikii umu xaraam binti milxaan soo garamaysaan nebigu sal fi saxiix albukhaari markuu nebigu sal alay slam ka kacay hurdada ka soo booday agteeduu hurday hurdada ka booday isagoo aada u faraxsan ayaa oo qoslaya baa waxay tii rasuulka ilah maxaa kaa qoslaya wuxuu rasuulku sal lay slam waxaan arkay ummaddayda ciidan ka midoo badda maraya ood moodda madax sariiro saaran duulaanna ah markaasaa waxay tii rasuulku ilaahay ilaahay ii weydii inuu kuwaa igu daro ciidan baddan ku duulaya baddu duulaankeedu waa duulaamada uga adag wa badda ciidan ku duulaya ilaahu inuu igu daro ii weydii markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay waslam umu xaraamay ciidankaa ka mid bata haddana nebigu sal lay slam hurdadii uu dib ugu noqday waa soo kacay haddana isagoo faraxsan oo musoonaya markaas rasuulka ilahi maxaa kaa qusliyey haddana wuxuu rasuulku yidhi waxaan arkay oon arkay ciidan ummaddayda ka midoo badda maraya ood mooddo madax iyo boqorro sariiro saaran markaasuu dir rasuul ilaahay kuwaana ilaahay ii weydiiy inuu igu daro jaanis inay fakisa ma doonaysa markaasuu nebigu wuxuu uhi sal alay aslam umu xaraamey kuwa horaad ku jirtaayo kuwa dambe kuma jirta umu xaraam radi allahu tacala canha o ardaaha xilligii mucaawiyat bin abi sufyaan ciidan duulay oo baddan ku duulay baddacad oo duulaan ahaa oo yani ayay raacday waxaa la yidhahdaa waxay lagu dilay ama ku dhimatay jasiiraddan qubrus ayay lagu dilay baa la yidhahda marka yani waxa weeyaan taasoo kaleeto qisas noocaasoo kale marka leeyihiin saxaabiyaadku ridwaanullahi calayhim calayhinna marka waxay ti rasuul ilaahay inuu ilaahay shahaado igu risaaqaaba dhici kartay aan ku raacay tiri nebigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam qirdii fii beytiki faina allaha tabaaraka wa yarzuquki shahaada gurigaaga ku sugna wou iska joog meeshaadaa ilaahay shahaado kugu siinay gurigagaaba shahaad lagugu siin bu iska joo guriga cajiib waxaa marka la dhihi jiray gabadha iyada fakaanat tusama ashahiida ayadoo joogto oo nool ayaa waxay saxaabadu u aqoon jireen shahiidadii shahiidad baa la dhihi jiray saas man lanna nabiga uga markhaati kacay sooma wa kaanat qad qara'at alqur'aana faista'danat الnabiya sal lay waslam waxay ahayd gabadhaasi mid qur-aanka baratay oo qur-aankay taqaanay markaasay nebiga waxay weydiisatay an tattakhida fii daariha muadinan wa kaanat qad dabbarat hulaaman laha wa jaariyatan waxay lahaan jirtay gabadh addoona ah iyo wiil iyo nin addoona ah. labadoodiiba marka waxay xoraysay markaad dhinto xor baa keenaysa gadaal bay ka xoraysa labadoodiiba habeennimo xilli habeen ah intay tashadeen baa waxay yidhahdeen duqdan aan kaba takhamusin si aan u xorowno ilan inay xoroobaan baa waxaa ku xihan dhimashadeeda sooma aan ka takhalusna intay qadiifad ay lahaan jirtay qaadeen bay marka ku dadeen markaasay caburiyeenoo neefta ku celiyeen ilaa ay ka dhimatay radiallahu canhu way carareen marka waagii hadduu baryay oo gabadhii umuwaraq oo meyda la arkay cumar radiallahu canhu baa istaagoo markaasaa wuxuu yidhi man kaana cindahu min haadayni cilmun aw man ra'aahumaa falyaji bihima labadaas ruuxii wuxuun war a ka arkahaya ama arkayow keen buud alla soo qabta labada ruux waa la keenay iyagoo la wado baa cumar loo keenay fa amara bihimaa fasulibaa kaana wala masluubayni bilmadiina cumar inta lasoo qabtay oo saa loo xidhay baa iyagoo salbisan baa labadiiba la dilay laba ruuxoo magaalada madiina salbi lagu dilana labadii ugu horrey bay ahaayeen saasmqisaas baa lagu fuliyey macnaha xadiidku marka waa sa abu daawuud baa soo saaray isagoo qisadiisaas dheer wata sanadkiisana shekh albani waana taxsiininaya xadiid shekh albani aleh ramatullah lafdi kalu leeyahy oo lafdiga hadda meeshan inoogu qorana taqriiban wuxuu leeyahy kaana rasul lahi sal lay aslam yazuuru fii beytiha nebigu gabadha umuwaraqaa gurigeedu kusoo booqan jiray wa jacala laha muadinan yuadinu laha wuxuuna nebigu u yeelay nin u aadaama wa amarahaa an taumma ahla daariha wuxuu amray dadka gurigeeda ku nool inay imaam u noqotay tujiso cabdiraxmaan oo ninka xadiidka saxaabiga ka warinay um waraqo ka warinaya baa wuxuu yidhi fa ana ra'aytu muadinaha shaykhan kabiiran buui muadinkii uma waraqa anaaba arkay buui waa taabici isagoo oday weyn ah baan arkay buui ninkii gurigeeda ka aadaami jiray ayaan arkay bule macana xadiidka sanadkiisa laba ninoo majhuula ku jira haweeney majhuulada iyo nin majhuula oo isku lamaan baa ku jira xadiidka sanadkiisa culimada marka taxsiininaysa xadiidka waxay leeyihiin labadaasaa isxoojinayo khaasatan waxay yidhaahdaan dumarka dacfigooda ma xoog badna si imaamu dahabi laga soo guuriyo yani wadci iyo xaadiis dejin iyo laguma tuhmo laakiin dacfigoodu ma xoog badna la yidhahda marka laba majhuul way isxoojin meelin xadiidka saasay culimmadu ku taxsiiniyaan wa ilaa cillo kama marhna sanadkiisu macna xadiidkaa wuxuu imaamku u keenay oo laga faa'iidaysanaya dumarka imaamnimadooda dumarku imaamnimadooda ayb dumarku imaam ma noqon karaanoo wax ma tujin karaan waa masaladu waa masaladaas dumarku iyagu ma istujin karaan iyagu ma istujin karaan markay timaado waa masale khilaafiya a ah, waa masale khilaafiya oo bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan inayna dumarku sidoodaba iyaguna istujin karin ragna ayna tujin karin hadday meel isugu yimaadaanna mid walba goonideeda haysaga tukato halkaa culimaa ku dhufatay ayib bacdu ahlilcilmina waxay qabaan in ay istujin karaan oo waxaa ka mid ah thawri iyo awsaaci imaamu shaafici axmed ibnu xambal isxaaq abu thawr jumhuurtaa qabta inay dumarku istujin karaan ama inayna istujin karaynin aslan oy karaahiye tahay ama aan la ogolaynba waxaa qaba imaam maalik iyo xanafiyada somada xanafiyadu inayna masaajidaba dumarka u ogoleen qoladan hindida south africa hadda kahor waxa ka dhaca maalin dor isaga bay ii sheegeen dumarka hindidu walaa ciid walaa wakti kale toona masaajidda ma yimaadaan soomaalidii oo waxaa tagtay yaacaysoo xijaab qabtay saa dumarkoodii ciid iskaba dhaafay salaadihii kale masaajidda imaanaya hindidiina masaajiddana hindi baa gacanta ku haysa hindidii marka rafaade war dumarkan maxaa sidan u yeelaysaan bal war nabigaa ciidaha keeni jiro masaajidka nabiga imaan jirana see wax idinka yimidha markii dambe waxay yidhahdeen warnimayo dumarkanagii waxaan yaa ku dayan oo masaajidda marka dambe imaanaya dumarka guryaha ku reebo waa ognahay inay sharci tahay laakiin dumarkii baa nagaga dayanaya oo dumarkii hadday ku daydaan maxaa dhibaato ku jiro masaajidda yimaadaan waxay yidhahdeen dumarkiinu waa asturan yihiino hadday ciid yimaadaan iyo hadday masaajid yimaadaanba way asturan yihiin laakiin dumarkanagii waa qaaqaawan yihiin bay dheh marka iyagoo qaaqaawan bay masaajidda imaan oo ciidaha imaan oo nimayo baab hanugu furinay dheh biridaa lagu furin dumarkuu ku celiya baarsimxuah waa saas marka madhabka xanafiga wuxuu qabaa dumarka in masaajidda laga cadaadiyo way qabaan qaar baa qaba manaa saas man amaa imaamnimadooda maba qabaanba aslanba marka sida jumhuurtu ay qabto laakiin waxay tahay inay istujin karaan iyagu inay istujin karaan ayay qabaan ayib haddii la yidhaahdo way istujin karaan imaamadoodu xaggey istaagaysaa waa waa mas'alo kaloo mar labaad khilaafiyaan qaar waxay leeyihiin haweeneyda tujinaysa yayna horay uga bixin safka kale barhkiisa istaag sidaana waxaa laga wariyaa dhowr saxaabada ka mid a ah, caaisha ummu salama gabadh kaleetoo iyadana la yidhaahdo xadiidka caaisha aarka caaisha xaakim iyo bayhaqi baa soo saaray umu salama aarkeedana cabdirazaaq iyo daaruqudniyaa soo saaray gabadh la yidhahdo rayta alxanafiya cabdirazaaq iyo keyrkii baa soo saaray aarkeeda aahaartaa saxaabiyaadka laga wariyo ayaa waxay sheegayaan inay istujin jireen imaamadooduna ay dhexda istaagi jirtay aasaartaasi dhammaanteeda ama inteeda badan dacfi kama badna asaaniiddeeda marka ma dhexday istaagaysaa mise horey bay u baxaysaa alimaam ibnu xasmi caleyhi raxmatullah isagu wuxuu leeyahay wax maanicoo diidaya ma jiro inay imaamu noqotoy horay u baxdo oy xagga hore ku tujiso waxna soo diidanaya lama haya buu leeyahy sidaasaadna moodaa inay xoog badan tahayoo inama annisaau shaqaa'iqu rijaal waay sooma wixii xugme raggu leeyihiin dumarkuna waa la leeyihiin haddaan la helin wax ragga ku khaas yeelayo dumarka ka reebaya laakiin aahaarta saxaabada laga soo gurinaya qaar ka mid a inay dhex istaagayso taasi waxa weya waa salaada dumarku ma istujinayaan aadaankoodaa laysku khilaafsan yahi ma isu aadaamayaan ma aqimayaan kulli waa masaa'il khilaafiya cinda aljumhuur cinda waxaan ilah salaf walkhalaf ayib masalada ku saabsan ragga ma tujin karta intaan kutubta dhex baray oon fiirinayay ma arkin cid odhanaysa haweenaydu rag bay tusin kartaa bal ijmaac bay soo guurinayaan culimo aada u fara badan oo salaf iyo khalafba leh in ay haweenaydu ayna ragga tujin karin salaaduna gadaasheeda ku ansaxay waa ijmaac naqli ah waana ijmaac camali ah ijmac camaliga maxaa la yidhahdaa ijmaac camaliga aad buu u xoog badan yahayo waa wixii ummaddu soo kala gaadhay oo qoloba qolo ka qaadatay oo sidaa lagu kala dhaxlay ijmaac camaliya la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa ijmaaca qawligee naqliga waa ka xoog badan yahi weligeed saasay ummaddu soo ahaydo rag umbaa masaajidii tujin jiro dadka tujin jira haweeney wax tujinaysa ma soo maray muslimiinta marka ijmaac naqliya iyo midac camaliya labaduba masaladu waa ku suganta ayib haddii ay sidaa noqoto xataa waxay leeyihiin waa kaan soo marnay xadiidkii anas ibnu maaliki soo garan maysaan waa kaan soo marnay xataa safka caruurteedu ku jirto gadaal baa laga mariyey soo saas ma inay imaam noqoto iska badaaye xataa ilmaheedii safkii ay ku jireen lama soo istaajinine gadaal baa la mariyey in safka ilmaheedu ku jiraan lala soo istaajiyo iyo inay imaam noqoto keyroon ya safkaa la keeni lahaa hadday imaam noqon imaamnimadu waaba sii dambaysaay safkaa la keeni laha gadaal baa la geeyey sidaas daraaddeed nusuustu macnahaasay kutusaysa ama xadiidka umuwaraqa see la dhahayaa wey xadiidkan inoo yaalla see la dhahaya oo nebigu sal lay waslam dadkii daarteeda joogay gurigeeda joogay inay tujiso ayaa la amray tuji buu nebigu uri sal lay waxaa looga jawaabaya jawaabo fara badan bay culimadu ka bixiyaane qaar waxay leeyihin xadiidku ma sugna oo ficlan sixadiisa waa laisku khilaafsanya qolana waxay ka jawaabayaan dilaaladiisa waxay leeyihiin xadiidku waa muxtamil ee nas ma ah yacni muxtamil waxaa la yidhahdaa wax macaani badan xambaari kara oo sidana suuroobi karto sidana suuroobi kartoon ku caddayn meesha loo daliishanayo ficlan waa saasoo nebigu sal lay sl wuxuu yidhi ahlu daarkaaga tuji ahlu daarkeedu sooma suuroobi kartay inay dumar wada ahaayeen ya miyuu ku cad yahay xadiidku inay rag tujin jirta ama inagu inay rag tujiso maya dadka gurigaaga jooga tuji baa oo guri sidiisaba yaa ku tukada ya guriyaa ku tukada dumar baa ku tukada shareecadu ma fasaxday inay raggu guryaha isaga tukadaan maya ninka masaajid imow baa le soo saas ma ayib haalibku marka waxay u badan tahay dadka daartaada tuji marka la yidhi inay tahay dadkii loo ogolaaday inay daartiiyo guryaha ku tukadaan oo dumarkiia wax caddaynaya inuu nin la tukanayana ma jiro waxaa laga yaabaa inay qalbigiina ku jirto oo muadinkii odayga ah wey waxaa dhici karaysa baciidba ha ahaatee muadinka sheekhiihi intuu u aadaamo inuu masaajidka soo aado sooma suuroobi karto waa masalo baciidba ha ahaatee lakin wax suuroobi karto wax caddaynaya ma jiro nas ku ah inuu la tukan jiray laakiin waxaa la hayaaba inuu aadaami jiro sooma farqi baana udhexeeya wuu u aadaami jiray iyo wuu la tukan jiray masalo kalena way suroobi kartaayo ninku inuusan qur-aanka uusan garanaynin waa dhici kartaayo hadduusan qur'aanka garanaynin ade ciddii qur-aan garanaysa unbaa wax tujinay inay gabadhu qur-aanka taqaanayna waa cad haddii la yidhaahdo waa ra'yi shaaz ah ha tujisa ahludaarkeedoo raggu ku jiraanna dadka waxay noqonaysaa markaa maxramkeeda ah hataa ra'yiga shaazka ah halkaasuu ku khasisayaayo ahlu maxramkeeda saas way yay ku khasisayeen dadka guriga kula noole aan geyne aan guursan karine yacni caruurteeda iyo dadka noocaasoo kale adiga xadiidka umuwaraqa subuudkiisana khilaaf baa ku jira ma sugan yahay dilaaladiisa iyo tusidiisa uu ku tusayo haweeney inay rag tujin kartana iyadana khilaaf baa ku jira kuma cadda xadiid noocaasa marka in loo jabiyo loo khilaafo mas'ale ku sugnaatay nusuus aad u fara badan ijmaac naqli ah iyo camali ana ku sugnaatay in loo jabiyay waa waxaan suroobi karayn waa waxaan lagu aqoonin muxuu ahaaye fiqiga shareecada aan lagu aqoonin saas daraaddeed yaa ima xadiidka in la yidhahdo ma sugna waa ra'yi qaarkood qaban yaa ima in la yidhaahdo kuma cadda inay haweentu ragga tujin karayso axaadiistii cadcadayd baa marka taal ijmaacii salafkiiyo khalabka yaalla marka taas lagama gudbi karayo wey macana waxaan saa u leeyahay xadiidkani dadka oo waxaa waayahan dambe aada u wad qaadqaaday dadkan ahlul ahwaaga ah ee reer galbeedka iyo muxuu ahaayey afkaartooda aada ugu ta'aturay ee muqallidada ah atbaacu kulli naaciq iska dabagala oo wadaaddana way leeyihiin wax sheega wadaaddana way leeyihin wax sheega muxuu ahaayey cawaamna waa iska badan yihin dad murtadiin iyo munaafiqiin iyo murtasiqana waa isaga jiraan oo ujeeddadoodu ay tahay oo xoogaa intay qaataan qasadka iyo ujeedada reer galbeedka un inay hirgeliyaan laakiin ayagu wuxuu mushaar bay ku qaadanaya kuwa aan tukanin baa iska imaanay ayb adiga yani waxa weye waa uun waxa loo yaqaano alislaam alamriiki alislaam alamriiki walislaam albiriطaani walislaam alharbi islaam reer galbeedku fahamkiisa iyo qaabkiisa waayahan iyagu ay qaabaynayaan baa jira islaamka amriikiga iyo biriطaaniga iyo harbiga ah almarأaةu tusalli الrajula wa tuadin wa hiya caariyat laysa calayha sawq waa islaamka maraykanka alislaam amrihi sare galbeedku ay diinta u rabaan w man qolo noocaasoo marka adeegta la waayi maayo ama risqi ha qaateen murtasiqa ha ahaadeen gaalaba ha ahaadeen waa saas man ayb kuwaan weligoodba tukan jireen baa markii islaam baa idin tujinaysa bay soo yaaceen waxa dumarkii baa xaroobhaye kaalaye maanta isu imaana haddana meeshay salaada la aadeen mataqana kaniisad bay ku tukanahay sa haweeney qaawan baa aadaamaysa allahu akbar allah aabbaheed bay aadaanka ka dhaxshay baa la leeya saamidaan waxba dhaamin baa imaam ah oo khadiiboo dadkii u khudbaynaysa war ragga naagta qaawani u khudbaynayso ma naagtay fiirsanhayaan sidoodaba oo daawanahayaan mise khudbay dhegeysanayaan soo la yaab maaha taas mana yani waxa way waa iska lucba waa ciyaar ciyaar wey macna marka waxaasoo kale dadka inaan lagu kadsoomin baa laga maarmaan kutubta fiqiga iyo adilada iyo nusuusta iyo ummaddu waxay soo ahaan jirtay halkaasay taallaa ijmac bay ku yihiin haweeneyda gadaasheeda inay salaadi ku asaxeen oy salaadu baatil tahay sidaas man wacan ummi waraqata radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lay slam amaraha wuxuu amray an taumma inay imaam u noqotoy tujiso ahla daariha daarteeda dadka ku nool gurigeed rawahu waxaa wariye abu daawuuda baa wariye wasaxahu waxaana saxiiyey ibnu khusaymata wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam istakhlafa wuxuu khaliif ka dhigay oo magaalada ku reebay istakhlafa wuxuu xilka kaga tegey ibna ummi maktuum cabdullaahi ibni maktuum buu nebigu xilka magaalada kaga tegey markuu nebigu baxay oo meel uu u baxay oo safar aaday buu magaalada inuu sii maamulo oo guddoomiye ka sii ahaado buu nebigu kaga tegey ummu xaal uu tujinaya annaasa dadka tujinayo imaamnimada dadka iyo wixii hawle kalu sii kala wadaya walxaal huwa isagu acmaa uu yahay nin indhala cabdulahi marka waa indhalaaih eh, markuu nebigu uga tegayo dadka inuu sii tujiyo rawa waxaa wariyey xadiidkaasi abu daawuud axmed baa wariyey wa abu daawuuda baa wariyey xadiidku waa saxiixun lishawaahidihi wanaxwu xadiidkan mid la midana libnu xibbaan buu u can caaishata xaar laga werinayo radi allahu tacaala canha xadiidkan mid la midana ibnu xibbaan baa warinaya caaishuna ka warinaya ayib xadiikaasi ibni xibaan markuu warinayo min xadiii caaisha sanadkiisu waa xoog baday rijaashiisana laa basa bihim xadiikuna kaasuu marhaati kacaya waa labada xadii shaahid bay isu yihiino way isxoojinayaan waxa uu deliishanayaa xadiidkan meesha u keenay imaamku ruuxa indhahala aan waxba arkaynin imaam ma noqon karaa inuu imaam noqon karayo buu daliilkan u keenay lianna cabdulaahi ibni ummi maktuum isagoo indala ayuu nebigu uga tegi jiray dadka inuu sii tujiyo waana aadaami jiray ma waa aadaami jiray aadaanka dambe aadaami jiray fakaana laa yuadin xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta waa inagii soo marnay ayb inuu dadka tujin karo imaam noqon karayo ruuxu isagoo indhala oo indhoolku uu imaam noqon karayo ayaa waxaa qaba jumhuur lculamaa culimmada badankood baa qaba imaamu maalik sufyaan thawri alimaamu shaafici axmed ibnu xambal asxaabu ra'yi isxaaq ibnu rahwiya bal ibnu mundir wuxuu leeyahy waa kal ijmac buu leeyay kal ijmac waxoogaa khilaaf baa ku jira aan tabar badnayn ijmaac oo kale ku dhowdahay buu afarta madhabba way qabaan in salaadu gadaashiisa ku asaxday bal waxaaba kutusaya xadiidka citbaan ibnu maalik fi saxiixi bukhaari wa muslim citbaan ibnu maalik fii saxiixi albukhaari wa muslim isagoo indhalo indhihiisa inkiray Ah, wuxuu leeyahay qad ankartu basri rasuulkaiu wuxu rasuul ilaahayo indhahaygiina waa daciifeen dadkana anaa tujiyo xaafadayda anaa imaam u ah markii roobabku da-aanna aniya masaajidka togog baa noo dhaxeeyo togogaasna biyay wadaanoo markaa ma mari karo ee kaalay gurigayda iigu tuko si xilliga aan masaajidka aadi kari waayo aan ugu tukado nabigu waa ajiibay salawatu rabbi wasalam markaasuu intuu gurigiisa yimid buu ugu tukaday meeshaasuu ku tukan jiray marka markii rababku da-aanoo ay togagu biyo wadaan oo uusan mari karin maxaa laga fahmaya marka isagoo indhool ah ayuu haddana xaafadda tujin jiray masaajidka ku yaalla nabigaana iqraariyey salawaatu rabbi waslamu caleyh xadiidkuna saxix bukhari buu ku yaalla saladaasi marka saasay iyaduna u xoog badan tahay macnahaasuuna u daliishanaya fadal shaqadan وn بn cmr radi alahu canهuma qaal wuxu hi qaala rasuulu sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi salluu tukada calىa man ruux korkii ku tukada qaala yidhi laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooye ruuxii sidaa yidhaahda oo dhinta isagoo qiraya shahaadatayn ku tukada ruuxaas salaatuljanaazi ku tukada wasalluu ku tukada salluu tukada dheh khalfa man ruux gadaashiina ku tukada qaala yidhi laa ilaaha ila allah shahaadataynka ruuxii ku hadloo ku dhawaaqana ku daba tukada midda hore waxa weye salluu calaa man qaalada janaazadiisa ku tukado hadduu dhinto salaatu ljanaaza ha lagu tukado tan dambana waxa weeye wasalluu khalfa man qaala laa ilaaha ila allah hadduu imaam idiin noqdo laa ilaaha ila allahuuna uu leeyahay ku daba tukada oo imaam wuu noqon karaa wman rawa waxaa wariye addaara quطniy baa wariye xadiidkaasi biisnaadin sanad buu ku wariye daciifin oo tabardaran aad buu u tabardaranya daciifintaa inuu ku gaabiyo xaafidku qusuur baa ku jira bal sanadkiisu waa daciifun jiddan waxaa sanadkiisa ku jira in la yidhahdo cumaan ibni cabdiraxmaan oo matruuk ah ama aciif jiddan ah cumaan ibni cabdiraxmaan oo daciif jiddan ah ku jira bal ibnu maciin wuxuuba yidhi waaba kadaab baa beenaala bu yidhi xadiista dajiya marka waa daciif dacfigiisu xoog badan dacfigiisu aad u adag xadiidka waxaa daciifiyey alimaam nawowi fi lmajmuuc sheekh albani fi lirwa uruq fara badan buuna leeyahay laakiin hal ariiq oo fici kara kuma jiro duruq fara badan buu leeyahay hal ariiqoo laakiin nabad ah ama fayow kuma jiro hal ariiqoo kabmi karana kuma jiro duruqda xadiidku kulliga dacfigeedu waa adag yahay waa shadiid saas daraaddeed isma kabi karo xadiidku isma xoojin karo saas man marka wuxuuse loo keenay in loo deliishado mas'alada ah dadka oo muxuu ahaayey cusaadda ah fujaarta ah mubtadicada ah hadday imaam kuu noqdaan in lagu daba tukan karo salaaduna gadaashooda ku asaxayso saasuu u keensada marba hadduu muslim yahoo laa ilaaha ila allahu leeyahay salaadu gadaashiisa inay ku asaxayso fisqigiisa isagaa wata bidcadiisa isagaa wata cisyaankiisa iyo dembiga isaguu saaran yahay hadduuba ku tujiyo laa ilaaha ila allahuna leeyaho muslim yahay salaadii gadaashiisa waa ku asaxaysa saasuu u keenay imaamku inuu u daliisha waana sida loo daliishada xadiidka axaadiid kalea jirto waxoogaa macnaha kutusaysa laakiin xadiid kastoo macnaha sariix oo ku cad waa daciif waxaa ka mid a maala xadiidka abu daawud iyo bayhaqi soo saareen min xadiidi abi hurayra alsalaatu almaktuubatu waajibatun khalfa kulli muslimin baran kana aw faajiran wain camila alkabaa'ira sanadkiisu waa munqaic salaada waajibkii ruux kastoo muslima gadaashiisa in lagu tukado wey ama baari ha noqdo ama faajir ha noqdo xataa dembiyada waaweynba ha sameey waa munqaic sanadkiisu waa kala go-anya dacfiga halkaa kaga jira waxaase waxoogaa axaadiista ugu roonay masalada loo deliishan kara uu yahay xadiidkaynu soo sheegnay xadiid abi hurayra cinda albukhaari wakayrihi uu nabigu dhihi jiray sal lay waslam aimada waan soo sheegnay lakin kitaabka mayna kuso marin baan umalana aimada fujaarta ah aimada yani hadday salaada daahiyaan somayna soo mar aa soo sheegnay mugta hadday salaada daahiyaan salaada guriga kusoo tukada oo wakhtigeeda tukada markaad soo gaadhaan ayagoon weli tukanina la tukada xadiika abu hurera fi saxix buhaari baa ka mid ah yusalluuna lakum imaamiyadu way idin tujinayaan fain asaabuu falakum walahum hadday asiibaan oy saxaan idinkuna waa leedihiin ajirkii iyaguna waa leeyihin wain akhطa'uu falakum wacalayhim hadday gafaanna oy khaldamaanna idinku ajirkiinni waa leedihiin wixii gafana iyagu saaran yahay xadiidkaas ayaa ka mid ah axaadiista ugu roonay baabka loo deliishan karo adiga waxaad tidhaahdaa bacdu ahlilcilmi baa waxay reebeen bidcooyinka waaweyn ee asxaabteedu ay mukafirada bidcooyinka waaweyn qadariyada iyo jahmiyada iyo muxuu ahaayey alimaam axmed iyo culimaa laga soo guuriyaa isxaaq iyo inay yidhaahdeen qolyaha ahlulbidaci bidcadoodu heerkaa gaadhsantaa lagu daba tukan maayo adiga tafsiilka culimmadu ay geliyaan bidcadu hadday mukafiro tahayna saaxibkeeda lagu daba tukan maayo hadday bidcadiisu aynan mukafiro ahaynoo diinta ka saaraynina waa wuxuu ka mid yahay asxaabuulkabaa'irku markaa ka mid yahay xukunkoodu qaadanaya masaladaasi waxaa kaloo loo deliishanaya ijmaaca salafka sida shekhulislaam ibnu taymiya kheyrkii ay soo guurinayaan salafku ijmaac bay ku ahaayeen iyo saxaabadu ruuxu intuusan gaaloobin dembi weynba ha gale la jahre salaaddu inay gadaashiisa ku asaxayso oo waa kaan soo sheegnay inay saxaabadu ku daba tukan jireen xajaaj ibnu yuusuf sooma oo ahaa ninkii macnaha dadka aad u leyn jiray safaaga ah culimo badan laayey oo waxay ku daba tukan jireen ninkii loodhan jiray muxuu ahaa cuba miya bislwaliid mise waliid ibn cuba mxuah waliid ibn cuba ha ma ninkii khamriye cabdin sheegayno manaa soo sheegna isaga way ku daba tukan jireen saxaabadu ridwanullahi calayh marka ay fusaaqda la jahra dunuubta hadduu imaam yahay ama ninkii madaxda ahaa yahay way ku daba tukan jireen bal shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay ruuxii yidhaahda ah, dadka ahlulmacaasida macaasida ah ee imaamiyada ah gadaashooda salaada kuma asaxayso ra'yigaasi wuxuu le waa ra'yu ahlilbidac ra'yigaasi waa ra'yiga dadka ahlilbidaca ay qabaan salaadda waa asaxaysaa marka macna allahuma inay bidcadiisa iyo fujuurkiisu gaalnimo gaadhsiinaya mooye markaa lagu daba tukan maayo walaa karaama saas macna ayb wa can caliy bni abi aalibin radi allahu canhu kadalika salluu calaa man qaala laa ilaaha ila allah jumlada hore iyaduu kitaabuljanaa'is baa axkaamteedu ku imaano ruuxu marba hadduu leeyahay muslim yahay islaamnimadiisana wax buriyey aan loo haynin oo kelimatu shahaadatayn uu ku dhawaaqayo naaqidna uusan la imaanin buriya waa muslim waajib buuna ugu leeyahay muslimiinta inay salaatu ku tukadaan hadduu dhinto saas man ayb wa can caliy bn abi aalibin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii ataa uu yimaado axadukum midkiin asalaata salaada markuu yimaado walxaal alimaamu imaamkii calaa xaalin xaalad korkeed uu ku sugan yahay xaalad xaaladihii salaada ka mid a imaamkiioo ku kor sugan oo ku dhex jira haddaad soo gaadho falyasnac ha sameeyo ruuxaasi kamaa yasnacu siduu sancaynayoo kale alimaamu imaamku siduu sancaynaya samaynayo kale ha sameeyo meel alla meeshaad imaamka ka soo gaadhaba kala qabso waxa markaa uu samaynayana samee saw xadiiska macniisu ama waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey biisnaadin buuna ku wariyey daciifan oo daciif maxaa daciif ka dhigay leanna waxaa ku jira in la yidhaahdo xajaaj ibnu arah oo daciif xajaaj ibnu arah oo daciifaa ku jira xadiidku marka ma sugna laakiin maxaa inagaga filan imaamka meeshii aad kala soo gaadho inaad kala qabsani soo xadiidkeeda mayna soo mar xadiidkii abu hureyre hadda soo marna mutafaqa ahaa famaa adraktum fasalluu waxaa kaloo soo marna xadiidkii abubakraan soo marnay xadiidkii abubakra iyo axaadiistii kaleen sheegnay ee ka dambeeyey ayaa iyaguna la mid ah oo ahaa inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yidhi haddaad soo gaadhaan imaamkii oo rukuucsan safkiina aad inaad ka gaadhi weydo rukuuc oo ku gal adoo rukuucsan soco oo safka gal xadiidka abubakrin soo marray axaadiistii aynu sheegnay meeshaa ku sheegnay ayaa sidoo kale kutusaysa aataar badanoo saasona way soo aroortay saxaabada iyo selaf way aroortay marka meel alle meeshii imaamku maraya ayaad kala qabsana sugi maysa taagnaan maysa bimacna sidaas weyaan idaa goortii ataa uu yimaado axadukum asalaata walimaamu imaamkii calaa xaalin uu yahay falyasnac ha sanceeye kamaa yasnacu siduu samaynayo kale alimaamu imaamku uu samaynayo si alla siduu samaynaya la sameeyo la gal wey macna masaladii hore intaynaan ka bixin culimo badan oo ka mida ah culimmada sunnada karaahaysanaya ruuxa faajirkaee dembiilahee caasiga ah ku daba tukashadiisa way karaahaystaan karaahiyadiiyo waxaa kale a ah marka salaada asxideeda waxaynu ka soo hadlaynay ee ijmaacu salaf lagu sheegay waa salaadu inay asaxayso amaa mas'alada karaahaysiga khaasatan waxay xoogeysanaysaa markuu ruuxu heli karo imaam kale oo ka fayow fujuurka iyo dembiga iyo bidcada imaamkani qabo haddii markaa aad heli karayso in aad wareegto ood kaa u wareegto baad markaasi noqonaysaa oo waa karaahiyay noqonaysaa kan inaad ku daba tukato kadalika imaamkaasi in haddii si fudud lagu bedeli karo ayna markaasi buuq iyo dhibaata ka dhacayn in la bedelo waay imaamka faajirka ah ama mubtadica ah ama caasigae macaasida la jahraya ama kabaa'irta samaynaya in layska bedelo waay haddii la bedeli kari waayo marka oo meesha ama nidaamka jiraaba ku hayaba dowladdaaba ku haysa kama agdhawaan karti ama reer iyo waxbaa meesha ku hayo waan taabsaday buuba leeyahay waan taabsaday aboota meesha waxa weyaan xoog buuba ugu fadhiyaaba lama taaban kar ama haddii la taabtaba waxaa laga baqayaa inay buuq iyo dagaal iyo dhib ka dhaco mafsado ka weyn ka ratibanto xaaladaha noocaasoo kaleeta waa layska dayn laakiin haddii meel kale la waayana waa lagu daba tukan calayhi fujuuruhu wa danbuhu wa bidcatu walanaa ajru ljamaca haddii la heli karo meel kaloo dhaantana meeshaa in lagu tukado wey markaas man laazim iyo waajibna mehe haddii lagu daba tukado xataa xaaladda iyada salaaddu waa saxaysa laba goorba salaadda waa saxaysa man hada wabilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm